alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allah wslm cala nabiyina mxamedi wcala aalihi wsaxbihi wslm wbacd <clears throat> jaamicu الصalaa wbihi qaala malik can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can camr bni sulaymin الzuraqiy can abi qataadata alansaariy ana rasuula اllahi salى اllah alayh waslama kaana yuصlii wahuwa xaamilu umaamata binta zaynaba binti rasuuli اllahi salى اllah عalayh wasalam waliabi اlcaas bni rabiicata bni cabdi shamsi faإida sajada wadacahaa وإذا قام حملها هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير وقد سبقت ترجمته wqad tarjama lahu ayضa alimaam abu cumar fi hada اlmowdic wadakara naxwa mima sabaqat fi اtarjamati اlmaadiyati ila anahu dakara faaida huna lam tusbq aw lam ysbq aw lam tasbiq fima madaa qaal balaga cabd اllahi bn الzubayr الزبير أن ابنه هذا عامرا يصحب أقوى أقواما أو أقرانا يصعقون أو يصعقون هذا عبد الله بن الزبير بلغه أن ابنه هذا عامر كأنه نشأ أول ما نشأ مع هؤلاء yuscaquuna cinda samaaci lmawaacidi aw cinda qiraa'ati اlqur'an fabalagahu anahu yasxabu haؤulaaءi اlaqwaam aladiina yuscaquuna walaa yataxamaluuna azawaajira wاlmawaacid faqaala lahu in balaganii inahu balaganii annaka tujaalisuhum in balaganii bacdu annaka tujaalisuhum awjactuka darba tucaaqibuhu calى mukhaalafati haؤulaaءi اlqowm aladiina laysuu calى طariiqi الsaxbi faqaala lahu laa tasxab haؤulaaءi waإida balaganii annaka jaalastahum bacda an taqadamtu ilayka biالnahyi تقدمت إليك بالنهي فإنني سأعاقبك وأوجعك ضربا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل بنته هذه على عنقه وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ولأبي العاص بن ربيعة ها هنا يقول يحيى ولأبي العاص بن fainahu abulcaasi bnu rabiic walaysa bna rabiicata ibna cabdishamsin faida sajadaha wadacaha ida sajada wadaca waida qaama xamalaha calaa raqabatihi qaala abu cumar rawaahu yaxya waliabilcaasi bni rabiicata biha ita'niif وتابعه ابن وهب والقعنبي وابن القاسم والشافعي وابن بكير والتنيسي ومطرف وابن نافع وقال معن وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وغيرهم ولأبي العاص بن الربيع وكذلك أصلحه ابن وضاح في رواية يحيى وهو الصواب إن شاء الله qad sabaqa ana moxamed ibn wadax alqurtubi kana lahu riwaaya lihada alkitaab can yaxya bni yaxya walakinahu aslaxa kasiira mima akhطa'a fiihi yaxya wawaafaqahu aw jacalahu muwaafiqa lisaa'ir riwaayaat lakin fi hada almakan yaxya qaal ibni rabiicata wsaxiix annahu abulcaas ibnu rabiic wa umaamatu hadihi ibnatu abilcaasi ibni rabiic waqad dakarnaa abaaha yaquul abu cumar dakarnaa abaaha wa ummaha wa khabarahumaa fi kitaabi asaxaabati fainahum kulluhum صaxaabة wa fi hada alxadiid yaquul abu cumar ajmaca alculamaءu calى ana alcamal alkhafiifa fi salaati la yufsiduha faida kaana almusallii yaquumu bibacdi alacmaali alkhafiifa alatii laa tuciiquhu can amri الsalaati fainahu la ba'sa bidalika wla tufsid calayhi salaatah yaquul mihlu xaki اlmar'i jasadahu xakan khafiifa waakdi اlburcuud وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف إلى الفرج ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف والتصفيق للنساء ونحو هذا كله ما لم يكن عملا متتابعا فالcmل الqليل في الصلاة lا يfsidha وخاaصة إda احتاaجa إlyه المصلي yquل وأجمعوا أن الcmل الكثير في الصلاة يfsidha وأن qليل الأkل والشhرب والكلام cمdا فيhا لغyر صلاaحha يfsidha وهذه أصول hذا الbاب fabithaa warudda furuucaha ilayha tusib watafqah in sha allah falkhulaasa ana alakla washurba laa qaliila fiihi walaa kahiir wa kulluhu mufsid walakina alacmaala alkahiirata aydan tushbihu hada fatufsidu calayhi salaatah waalcamalu alqaliilu laa yufsidu calayhi salaatahu wاldaabitu bayna alcamali اlkahiir wاlcamali اlqaliil marjicuhu wamaa radduhu ilaa curfi الnaas famaa caddahu الnaasu camala qaliila fainahu laa yufsidu calayhi salaa wqad dakara huna bacda alaxaadiid fi hada albaab wahiya alacmaalu اlqaliila alati la tufsid الsalaaة qaal ruwiya can caaishata anaha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yusallii waalbaabu calayhi muqlaq faji'tu fastaftaxtu famashaa fafataxa lii uma rajaca ilaa musallaahu qaala axmed bnu xambal wadakarat ana albaaba kana fi lqibla kaana albaabu fi jihati alqiblati falamaa taraqat calayhi albaaba mashaa ila albaab fafataxahu uma rajaca ilaa musallaahu walam yakun hada mima yubtilu salaa ayib qaala alasram su'ila axmed bnu xambal can rajulin axrama wa amaamahu sutratun fasaqadat faakadahaa farakazahaa qaala arjuu an laa yaquuna bihi ba'sun wahakada alxadiidu aladii bacdah wa bihi qaala malikun qاla mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرة أن رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاal yتcاaqبuna فيkم مalaaئكة bالleyل ومalaaئكة bالنهاar ويجتمعuna في صلاة الcصر وصلاة الفجر ثuma ycرج الذيina bاtوا فيkم fayas'aluhum wa huwa aclamu bihim kayfa taraktum cibaadii fayaquuluun taraknaahum wahum yusalluun wa ataynaahum wahum yusalluun hada xadiid rawaahu alimaam maalik can abi zinaad can ilcaarid can abi hurayrata fii mucaaqabati almalaa'ikati lialmusaliin يقول ففي هذا الحديث شهود الملائكة للصلوات والأظهر أن ذلك في الجماعات وقد يحتمل الجماعات وغيرها لكن هل هذا الحضور أو هذه المعاقبة بين الملائكة في الحضور هل هو خاص بالجماعات في المساجد أو أيضا يشمل من يصلي في بيته يقول يحتملها أن an taأtiya طaa'ifat liithri طaa'ifatin wa bacdaha طaa'ifa wainama yakunu tacaaqubu bayna طaa'ifatayni aw bayna rajulayni maratan hada wamarata hada wa minhu qowluhm alamiiru yucaqibu اlbucuuث ay yursilu haؤulaaءi nadban shahran aw ashhuran wa haؤulaaءi shahran aw ashhuran ثuma yaruduhm wayucaqibhm biآakhariina fahada huwa altacaaqub idan haaulaa'i almalaa'ika yadhabu bacduhum wa ya'tii bacduhum wa yajtamicuuna fi salaawaati alcasri waasubxi qaal wamacna hada alxadiid ana malaa'ikata annahaari tanzilu fi salaati subxi fayuxsuuna calaa bani aadama wayakruju aladiina baatuu fiihim dalika alwaqta ay yascaduuna wakulu man sacida fii shayin faqad caraj walidalika qiila lidaraji almacaarij yani lidaraj alatii yuطlac biha ilaa fawq yuqal laha ayda almacaarij faida kanat salaaة اlcasri naزlat malaa'ikaة اlleyli faaxsw calى bani aadam wacalajat malaa'ikaة الnahaari yatacaaqabuuna hakada abada wa fi hada alxadiiث anahum yajtamicuuna fi salaaةi اlcasri wa اlfajri qaala bacduhum wa haulaai almalaa'ika hum aladiina dakarahum allahu fii kitaabihi lahum mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah ayb uma yacrudu aladiina baatuu fiikum fayas'aluhum wahuwa aclamu bihim allahu subxaanahu wa tacaala yas'aluhum wa huwa aclamu bicibaadihi وتعالى يسألهم وهو أعلم بعباده من هؤلاء الملائكة لكنه سبحانه وتعالى يسألهم مع ذلك فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون والله سبحانه وتعالى يريد أن يشرف عباده بذكره عندهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وتركناهم وأتيناهم وهم يصلون بعض الناس الذين يخفون ما لا علم عندهم ويتعمقون في الأمور ويتكلفون ما لا حاجة إليه يسألون في مثل هذا فيقولون إذا مات الإنسان أين يذهب هؤلاء ماذا يفعل هؤلاء فقالوا عندنا جوابان ما yajlisuun fayastakfiruuna lihada almayit wa qaala bacduhum laa bal yajlisuun fayaktubuuna lahu acmaalahu asaalixa allatii kaana bacdu annaasi yakhtaabuuna hada alrajul aladii maat fayaktubuuna acmaalahu alsaalixata lihada alinsaan aladii ikhtaabuu fayanshaqiluuna bihadihi alumuur wahada aw daka lam yati bihi shayun wainama huwa altacamuq waltakaluf aladi laa qiimata lahu wlaa cilma cinda alinsani fi mili hadihi lumuur ila bima jaءa min qibali illahi subxaanahu wa tacaala walam yukhbir illahu axada min cibaadihi acmaala haulaai bacda mowti اlinsan aladi yuxsuuna calayhi camala عمله قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس muruu abaa bakrin falyusalli linnaas qaalat caaishatu faqultu lixafsata quulii lahu ina abaa bakrin idaa qaama fii maqaamika lam yusmic innaasa min albukaa famur umara falyusalli linnaasi fafacalat xafsatu faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ina kunna la antunna sawaaxibu yuusuf muruu abaa bakrin falyusalli linnaas faqaalat xafsatu licaa'ishata maa kuntu liusiiba minki khayra hada alxadiid rawaahu alimaam malik can hishaam can abiihi can caaishata fii maradi wafaati الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama wa cadamu istiطaacatihi lian yusalliya biasxaabihi xataa xaawala akara min mara an yaktasila uma yadhaba xataa yusallia biasxaabihi falam yastatic faqaala fii aakhiri amrihi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas faqaalat caaishatu ina abaa bakrin ya rasuula allahi rajulu ina abaa bakrin ya rasuula allahi idaa qaama fii maqaamika lam yusmic innaas min albuqaa'i famur cumara falyusallii linnaas caaishatu kaannahaa ra'at ana hada alamra amra irshaad wa annahu laysa bixatmin faaraadat an tasrifa abaahu can hada alamr xataa laa yatashaa'ama annaasu biabiiha fawajhat alamra aw araadat an tasrifa hada alamra ilaa cumar radia allahu canha وقالت إن أبا بكر رجل رقيق فإذا قام في مقامك فإنه لا يتمالك أن يبكي ويحزن فاجعل عمر يصلي بالناس بدلا عنه قال أبو عمر وفي هذا الحديث أن أحق الناس بالإمامة وأولاهم fiihaa afqahuhum lianna abaa bakrin qadamahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam lisalaati bijamaacati asxaabihi wamacluumu annahum kaana fiihim man huwa aqra'u minhu walaa siyamaa ubayi bnu kacbin faistadalla abu camar abu cumar bihada alxadiid calaa annahu wla annaasi biاlimaamati fi الsalaati afqahuhum wa aclamuhum liأnna abaa bakrin qadamahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama maca annahu kana hunaaka man huwa amkanu minhu fi اlqur'an wa axfadu minhu wa aqrأ wamaca dalika qaala muruu abaa bakrin falyusalli binnaas aw falyusalli binnaas ayib haa huna xadiid fiihi alishaaraة ilى ana أwlى الnaasi biاlimaamati fi الsalaati aqra'uhm likitaab illah fakayfa yujmacu bayna hada alxadiid aladi macnaa wa bayna hada alxadiid qaala اlأsram qultu liaxmed bni xambal rajulaani axaduhumaa afضal min saaxibihi wاlآakharu aqra'u minhu faqaal xadiidu abi mascuudin iyo ummu lqowmi aqra'uhum faqaal alaa taraa ana saaliman mawla abi xudayfata kaana maca khiyaari asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama minhum cumar wa abu salamata bni cabdilasad fakaana yaumuhum liannahu jamaca alqur'aan wa xadiidu camri bni salamata amahum lilqur'aan faqultu lahu xadiiثu الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas alaysa huwa khilaafu xadiiث abi mascuud can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam yaumu اlqowma aqra'uhum faqaal inamaa qowluhu liabi bakrin yusallii biاnnaasi inama araada alkhilaafata hada tawjiih alimaam axmed wa jamcuhu bayna hadayn alxadiiثayn fakaأnahu yaquul ina taqdiima الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama abaa bakrin lian yusalliya biاnnaasi kaana fiihi altanbiih calى annahu sayakunu huwa alkhaliifata bacdii wa kana liabi bakrin fadl bayin calى gayrihi wainama alamru fi اlimaamati ila alqira'ati wa ama qisaة abi bakrin fainama araada bihi alkhilaafa idan kalaamu salaf kana qaliila walakinahu kana daqiiqa wa qaadiyan alimaam axmed jamaca هذين أو بين هذين الحديثين بهذه الكلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الإشارة إلى خلافته وأنه كما an yakuuna khaliifatan fii umuuri dunyaa axraa wa awlaa uma tacarada ilaa ana nabiya sala allahu alayh wasalama lam yusarix bikhilaafati abi bakrin wa anahu alkhaliifatu bacdahu walakin hada taqdiimu kaanahu kaana ishaaratun aw kaanahu kaana ishaaratan ila hada alamri waqad qadamahum asaxaabatu ridwan اllahi calayhim fii umuuri dunyaahum kamaa qadamahu rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama fii umuuri diinihim uma hunaa yaquul waama qowlu caaishata in abaa bakrin idaa qaama maqaamaka lam yusmic innaasa min albukaa'i famur cumara falyusalli linnaas fainamaa karihat fii ma zacamuu an yatashaa'ama annaasu biabiiha fayaquuluu inahu lam yura imaaman ila fii xiini maradi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama wa mowtihi wa huwa aladii qaama maqaama rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam fakaana caaisha yani ma axabat hada faaraadat an tasrifa hada alamra can waalidiha radia allahu canha faqaalat maa qaalat faankara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama dalika calayha wa calaa xafsata wa qaal ina kunna sawaaqibu yuusuf hadihi almar'a imra'at alcaziiz dalabat min yuusuf an yaatiya bihada alamri lmunkar wa yuusuf yadcuuha ilaa an tatruka hada alamra almunkara wa taltazima biطaacati illahi fakaana caaisha wa xafsa radia allahu canhuma kaana yuriidaani an yaquuda annabiya sal slm ilaa amrin gayri jayid warasulu sal slm yarudduhuma can hada alamri faqaal ina kuna sawaaxibu yuusuf qaala abu bakr ibnu carabi ana adcuukum ila alxaqi fainahu wa antuna turidna an tasrifnanii ila albaatil hada wajhu shabah bayna imra'ati alcaziiz wa yuusuf wa bayna anabiyi sala allahu alayh wasalama wa caaishata wa xafsa ana adcuukum ila alxaqi wa antunna turidna an tasrifnanii ila albaطili kama facalat imra'atu alcaziizi maca yuusuf fainahu kana yadcuuha ila alcismati wa hiya tadcuuhu ila almacsiyati fahada huwa wajhu shabaab wa anahuna kuna yadcuuna annabiya sal slm ilaa amrin gayri jayid wahuwa yadcuuhun ilaa amrin axsan min hada wa huwa an yaquuma abu bakrin fii mixraabi nabiy sala allahu alayh wasalama fayakuuna huwa alkhilaaf aw alkhaliifata fii amri diinihim wa dunyaahum qowluhu ina abaa bakrin idaa qaama maqaamaka lam yusmic innaasa min albukaa'i fiihi daliil calaa ana albukaa'a fi salaati laa yaqtacuhaa walaa yaduruhaa ida kaana min khawfi illaahi aw calaa musiibatin fii diin illah uma dakara xadiid muطarif bn cabdillaahi bni shikhiir can abiihi qaal ataytu الnabiya sala اllahu alayhi wasalama wa huwa yusallii waliljawfihi aziizun kaaziizi اlmirjali yacni min albukaa البكاء ثم حفصة جاءت تتكلم بهذا الكلام وهي أنها قالت لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا يعني لما عرضت هذا الأمر على حفصة وحفصة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل bal radda calayha waqaala muruu abaa bakrin falyusalli binnaas fakaana xafsa gadibat calaa caaisha wa algadabu min sha'ni bani aadam faqaalat ana maa wajadtu minki khayran awqactanii fii wardah warasuulu sala allahu alayh wasalam lam yaqbal minii hada alamra wa ankara calaya faanta awqactanii fii mushkilatin maca anabiyi sala allahu alayh wasalam ayib alxadiidu aladii bacdahu qaala maliku can ibni shihaab can caطaaءi bni yaziid allayfiy can cubayd illahi bni cadiy bni اlkhiyaar annahu qaal baynama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama jaalisun bayna dahray الnaas id jaءahu rajulu fasaarah falam yudra maa saarahu bihi xata jahara rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama faإida huwa yasta'dinuhu fii qatli rajuli min almunaafiqiin faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama xiina jahar alaysa yashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah faqaala rajulu balaa walaa shahaadata lah faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama alaysa yusallii qaala balaa walaa salaata lah faqaala ulaa'ika aladiina nahaani allah aw nahaaniya allahu canhum hada alxadiid rawahu imaam malik can ibni shihaab can caطaaء bni yaziida allayfi min anfusihim qaluu caطaaء bni yaziid allayfi min anfusihim ma macnaa min anfusihim laysa mawlan lahum walaakinahu min nafsi اlqabiila abu muxamed tuwufiya bilmadinati sanata miati wasabcatin can cubayd illaahi bni cadiy bni اlkhiyaar qaluu cubaydullaahi bnu cadiy bni اlkhiyaar annawfali sariiqu nasab hada ayda macnaahu ma macnaahu qaluu sariiqu nasab lam yakun mawlan libani nawfal walaakinahu minhum ayda aywa min waladi nawfal ibn cabdimanaaf kana min fuqahaa'i quraysh adraka asxaaba الnabiy salى اllahu alay slam mutawaafiriin yucaddu fi ahli madinati hada adraka waqt الnabiy sal slam walaakinahu lam yuktab lahu الsuxba huwa taabiciyuun annahu qaala baynamaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama jaalisun bayna dahraayni annaas haakadaa rawaahu saa'iru ruwaati lmuwaطa can maalik ilaa rawx bnu cubaada fainahu rawaahu can maalik mutasila musnada hada alxadiid idan maadaama ana cubayd allahi huwa taabiciyun fahuwa mursal laakin yaquul min alruwaati can maalik man asnada hada alxadiida fajcalahu can rawx can malik can الzuhri can caطaa can cubayd illahi can rajuli min alansaar lakin malik huwa almurajaxu fi hadihi الriwaayati wasaa'iru ruwaati ayضa can malik yaquuluun kama qaalahu yaxya fahuwa xadiiث mursal yaquul lakin alxadiiث lahu طرق kahiira musnada mutasila yquul huna alrajul اladii saara rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama huwa citbaan bnu malik hada alxadiid ana rajula saara rasuula اllahi salى اllahu alay slam faman huwa asaaru qaal huwa citbaan bnu malik wاlrajul اlmutahamu bالnifaaqi aladi araadahu an yaqtulahu citbaan qaal huwa malik bnu dukshum uma saaqa hadihi alaxaadiid alati tadul على أن المستأذن لقتل هذا الرجل هو عتبان والمستأذن في قتله هو مالك بن الدخشم الذي اتهمه بعض الناس أو بعض الصحابة بالنفاق وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة وإنما المكروه أن يتناجى اثنان فما فوقهما دون الواحد فإن ذلك يحزنه وأما مناجاة الاثنين دون الجماعة فلا بأس بذلك ها هنا مسائل وهي أنه إذا كانت هناك مجموعة ثم صار أحد المجموعة شخصا آخر فإنه لا بأس بهذه المناجاة أما أن يكون مثلا ثلاثة fatanaaja اثnaani aw arbaca fatanaaja ثalaaثة watarakuu waaxid hada laa ynbagii wahuwa اladii warada fiihi annahyu warasuulu sal اllahu alay sl xaadaثahu sirا ayb warasul sal slm kana fii majlisi min asxaabihi fasaarahu shakص walaa shaya fi hada yaquulu fiihi ayda annahu jaa'izu lilrajuli an yudhira alxadiida aladii yunaajiihi bihi ida lam yakun fii dalika dararun cala almunaaji aw kana mima yaxtaaju ahlu lmajlis ila cilmih faidaa saara axadu axadun axada fi lmajlisi uma ra'aa ana hada alxadiida laa darara cala almusiri fii idhaarihi aw ifshaa'ihi ow ana ahla hada almajlis yaxtaajuuna ila hada alkalaam fainahu laa ba'sa an yubhirahu aladi saarahu wa qaal ina hada aladi asara ilaya alkalaama asara ilaya bikayta wa kayta laa shaya fi hada ayib wa fiihi ana man adhara ashahaadata bian laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llahi xaqanat damahu إذا قال الإنسان وجهل بهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذه الشهادة قد حقنت دمه إلا أن يأتي بما يبيح دمه مما جاء في حديث ابن مسعود كفر بعد الإسلام وزنا بعد الإحسان وقتل نفس يقول وفي قوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم دليل على أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم ينه الله عن قتله وكذلك قوله أليس يصلي دليل على أنه لا يجوز قتل من صلى وإذا لم يجوز قتل من صلى جاز قتل من لم يصلي إذا الشهادة mima yacsimu dama almari wa fii qowli rasuuli اllahi sala allahu alayh wasalam ulaa'ika aladiina nahaaniya allahu canhum raddun liqowli saaxibihi alqaa'ili lahu balaa walaa salaata lahu balaa walaa shahaadata lahu hada aصaxaabi xataa yumarira kalaamahu qaala inahu yusallii lakin laa salaata lahu wainahu yashhadu walakin laa shahaadata lahu warasuulu sala allahu alayh wasalam ankara calayhi hada alnafya wa qaala lahu ulaa'ika aladiina nahaaniya allahu canhu yacni haulaai aladiina yashhaduuna wa yusalluun yaquul daliilu calaa annahu laa yajuusu qatlu man sallaa raddun liqowli saaxibihi alqaa'ili lahu bala walaa salaata lahu bala walaa shahaadata lahu lianna arasuula sala allahu calayhi wasalama qad ahbata lahu ashahaadata wasalaata uma ahbara ana allaha nahaahum nahaahu can qatlihim yacni can qatli man aqara daahiran wa sallaa daahiran can qatli man aqara daahiran wa sallaa daahiran hada aladi naha allahu can qatlihim walam nu'mar bishaqi alquluub waalbaxthi can ilmaknuunaat qaala abuu cumar waqad ajmacuu ana axkaama addunyaa cala aldaahir wa ana asaraa'ira ila allahi caza wajal uma dakara xadiid usaama bni zayd qaal bacaanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama fii sariyatin fasabaxna alquraqaati min juhayna qabiila min juhayna faadraktu rajula faqaal laa ilaaha ila allah faطacantuhu fawaqaca fii nafsii min dalik fadakartuhu lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama qaala laa ilaaha ila allah waqatalta qaal qultu ya rasuula allah inamaa qaalaha faraqan min asila faraqan khawfan min asila إيمانا بك وتصديقا بك وإنما حمله على ذلك خوفه من الشيء من السيف الذي شهرته في وجهه qultu ya rasuul allah inamaa qaalaha faraqan min asilaax faqaal afalaa shaqaqta can qalbihi xataa taclama aqaalaha am laa famaa zaala yukariruhaa calaya xataa tamanaytu annii aslamtu yowmaidin qaala sacdun wa ana wallahi laa aqtul musliman xataa yaqtulahu dulbutayn yacni usaama radia allahu canhu hada cubaydullaahi ibnu cadiyin ibn اlkhiyaar yaquul inahu taabiciyun waqad sa'alahu cuثmaan ibnu cafaan faqaala lahu hal adrakta rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaal qultu laa kaan iyo hal saxiibkahu maa saxiibo walaakin qad khalasa ilaya minhu maa khalasa ila alcadraa'i fii khidriha min alyaqiin laqad caraftu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama min akhbaarihi maa carafathu almar'atu alatii fii khidriha watayaqantu min akhbaari rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama maa tayaqanat hadihi اlmarأaة اlkhadraa alatii jaaءahaa khabaru rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam wahiya fii khidriha fahuwa yaquul ana wain lam udrik laakinii caraftu akhbaarahu watayaqantu dalik alxadiidu aladii bacdahu qaala maaliku can zayd bni aslama can cطaa'i bni yasaar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal allaahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad ishtadda qadabu allahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura anbiya'ihi masaajid hada alxadiid rawaahu alimaam malik can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaar wa caطaa ibnu yasaar mawlى maymuuna huwa taabiciyun idan alxadiidu mursal qaala abuاlcabaas addani saaxibu kitaab aliimaan fi adraafi axaadiiث اlmuwaطa rawى caطaaء hada alxadiiثa can abi saciidin اlkudri asnadahu albazaaru min طariiqi cumar bn muxamed bn suhbaan can zayd can caطaa can abi saciidin اlkudriy وqاal laa يxfظ min xadiiثi abi سacيid إla min hada الwجه وcmr bn mحamed bn صhbaan laysa bاlxaafiظ wqad اxtumila xadiiثuhu rawى canhu jamاcة إida تfarada hada cmr bn صhbaan hada الxadiiثa warafacahu wajcalahu musnada min xadiiثi abi سacيid can النabiy slى الlaه عlيه وsلم إla ana cmar laa yuxtamalu tafaruduhu fii isnaadi hada alxadiid uma hada abulcabaas addani yaquul ina hada shaksa huwa cumar ibn moxamed ibn suhbaan lakin yadhar ana alamra ikhtalata cala abi cumar ibn cabdilbari fainahu qaala huwa cumar ibn moxamed ibn cabdillahi ibn cumar ibn khadaab wa huwa rajulu hiqa lakin abulcabaas yaquul la kala bal inahu cumar bn mxamed bn suhbaan wahuwa rajulu fiihi shayء min aضacfi faaصaxiix ana hada huwa cumar bn mxamed bn suhbaan walaysa kama dakarahu abu cumar raximah اllah wahuwa rajulu laa yuxtamalu tafaruduhu fi mili hadi اlumuur wamukhaalafathu lilimaami malik lakin alxadiid ruwiya min xadiidi abi hurayrata wa fiihi ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal allahuma laa tajcal qabrii wahanan lacana allahu qowma ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihi masaajid ida xadiidu wain kana mursala fii riwaayati alimaami malik ila anahu xadiidu macruufu min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu uma alxadiid fiihi laa tadcal qabrii wahanan yucbad qaala abu cumar alwahanu asanam wahuwa suuratu min dahabin kaana aw min fidatin aw gayri dalika min atimhaal faidaa kaanat isuuratu calaa shakli insaan aw xayawaan fainahu yuqaalu lahu asanam laakin idaa kaanat juha tucbadu min duuni illaahi wain lam takun calaa suurati bani aadam aw calaa suurati xayawaan kaan yakuuna xajaran aw shajaran aw qabran wma ashbaha dalika fainahu yuqaalu alwathan faalwathanu maa laysat lahu suura wasanamu maa lahu suuratu wa shaklun والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره صنما يعبد من دون الله wallahu subxaanahu watacaala istajaaba ducaahu faqayada man yaxmii qabrahu wa yaxfad min an yatakhidahu nnaasu wahanan yucbadu min duuni illah alxadiidu aladii bacdahu qaala maliku can ibni shihaab can maxmuudin can maxmuud bni labiidin alansaariyi أna cتbاn bna maliki kana yؤm qwmh whuwa أعmى وأnah qala lrasuuli الlahi slى الlه عlيه وsلم إnaha tkun الظulmة والmaطر والsayl وأna rajul ضريr الbصر faصl ya rasuul الlahi fي beyti makana أتkidh mصlا فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي faashaara lahu ilaa makaanin min albeyt fasallaa fiihi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam hada alxadiid rawaahu malik can ibni shihaab lakin qowluhu can maxmuudi bni labiid qaala abuu cumar qaala yaxya fi hada alxadiid can maxmuud bni labiid wa huwa galaطu bayin wa khaطأ gayru mushkil ووهم صريح لا يعرج عليه وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب مالك ولا أحد من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع ولا يحفظ إلا لمحمود بن الربيع وهو حديث لا يعرف به وقد رواه عنه أنس بن مالك عن أثبان بن مالك ومحمود بن لبيد ذكره في هذا الحديث خطأ والكمال لله والعصمة به لا شريك له يقول والعصمة به بعض الناس يقول والعصمة له خطأ العصمة بالله يعني الناس يعصمهم الله بعصمة يجعلها لهم فلا توصف العصمة بالله falaa yuqaalu allahu macsuum walaakin yuqaal alcismatu biاllah alinsaanu macsuumun bicismat illahi subxaanahu watacaala qaala alkamaalu lilahi waalcismatu bihi laa shariika lah وفي hda الxadيiث min الفقه أna imamة الأعmى jائزة وفيhi أnhu kana yujamc fي madinaةi rasuuli الlahi صلى الله عليه وsلم fي غayri masjidi rasuuli الlahi صلى الله عليه وsلم إda kaana dalika licudrin min hada lbaabi qowluhu alaa sallu fi rixaal fii zamn الnabiyi salى اllahu alay slam kaana hunaaka masaajid fi اlaxyaa kana yusalii fiiha bacdu الصaxaabati ridwan اllahi calayhim wa kana bacduhm yadhabu ila masjidihi fayusalii fiihi wfii hada alxadiid daliilu calaa sixati ma kaana calayhi alqowmu min sariixi اliimaan wama kaana calayhi rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama min xusni اlkhuluqi wa jamiili اladabi fii ijaabatihi kula man dacaahu ila ma dacaahu ilayhi ma lam yakun ifman farasuul sala اllahu alayh wasalama kana bixusni khuluqihi yujiibu man dacaahu ila beytihi ma lam yakun hunaaka ifmun وهذا عتبان بن مالك قال هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان من بني خزرج شهد بدرا فيما قاله عروة والزهري فكان أصابه شيء في عينه فقال إنه يريد أن يصلي أحيانا في بيته إذا كانت هناك ظلمة أو مطر أو صيل فأراد أن يتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم fayusaliya lahu fii makaanin min beytihi yatakhiduhu bacda dalika masjida aw musallaa laakin hunaa itbaan daca anabiya sala allahu calayhi wasalam liyusaliya lahu fii makaanin min beytihi yتkidhu bعda dalika muصlى أw masjida wالrasuulu slى الlه عlيه وsلم أjaabahu إlى ma sأlahu maca أnahu haahuna xadiiث yquul can caaئiشhaةa can citbaan أnahu sأla rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم can اtakhalufi fi الsalaati aw atakhaluf can الsalaa faqaal atasmacu nidaa qaala nacam falam yurakhis lahu fakayfa maratan rakhasa lahu wa sallaa lahu fi makan wa maratan lam yurakhis qala abu cumar hada cindana cala aljumcati falaa tatacaaradu alaxaadiis wa xadiisu malikin licitbaana fi اdulmati waالsayli wاlmaطari أثبت من حديث ابن عيينة وهو كما قال الشافعي رحمه الله إذا لا بأس أن يصلي أحيانا في البيت لكن لا تصلي الجمعة في البيت فلم يرخص له أن يتأخر can اljumcati wayusaliya fi lbeyti maala duhran bal qaal inaka ida tasmacu aw samicta nidaءa faajib wayajuuzu lahu warakasa lahu an yusaliya axyaana saa'ir asalawaati fii beytihi ida kaana hunaaka xaajatun muqtadiyat lidalik الxadiiث اladي bacdah qala malik can ibni shihaab can cabaad bni tamiim can camih anahu ra'aa rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama mustalqiyan fi اlmasjidi waadican ixdaa rijlayhi cala اlأkhraa hada alxadiid rawahu imaam malik can ibni shihaab can cabaad bni tamiim waqad sabaqat tarjamatu can cammihi ayضa waqad sabaqat anahu ra'aa rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama mustalqiyan fi lmasjidi arju yani hada asaxaabi ra'a nabiya sala allahu alayhi wasalama wa huwa mustalqin fi lmasjidi calaa dahrihi waadican axdaa rijlayhi cala alukraa fahadihi kayfiya fi annowm axyaana fi lmasjidi fahal hadihi alkayfiyatu jaa'iza يقول أبو عمر هنا ذكر هذا الحديث في هذا المكان من الموطأ السبب في إدخاله في هذا الموضع ما سمعه الإمام مالك مما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى وذلك أن الليث بن سعد وابن جريج وحماد بن السلمة رووا عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى wa huwa mustaldin calaa dahrihi فالإمام مالك أتى بهذا الحديث في هذا المكان ثم دعمه بأثر عن أبي بكر وعمر يقول لأنه بلغه أن بعض الناس يستدل بحديث جابر على أن هذه الصورة أو أن هذا الاستلقاء لا يجوز لأنه فيه ana nabiya sal l slam nahaa an yadaca rajulu ixdaa rijlayhi cala aluqraa wa huwa mustalqina calaa dahrihi fayaquul abu cumar fanaraa wallahu aclam ana maalikan balagahu hada alxadiid wa kaana cindahu can ibni shihaab xadiidu cabaad hada faxaddatha bihi calaa wajhi dafci lidalika ثuma ardafa hada alxadiida fii muwaطa'ihi bima rawaahu can saciid ana abaa bakrin wacumar kana yafcalani dalika fakaأnnahu dahaba ilaa ana nahyahu can dalika mansuuqun bificlihi wاstadala calaa nasxihi bicamali اlkhaliifatayni bacdah wahumaa maa laa yajuuzu an yakfaa calayhima annasxu fii dalika wagayrih min almansuuqi min saa'iri sunanihi sala allahu calayhi wasalam wa min awdaxi dalaa'ili calaa ana almuta'ahira min dalika camalu alkhulafaa'i waalculamaa'i bimaa camiluu bihi fiihi walow lam yuujad calaa dalika daliilun yatabayanu annaasixu minhu min almansuuq lakaana annadaru yashhadu lixadiifi maalik lianna alumuura asluha alibaaxatu xataa yahbuta alxadru walaa yahbutu xukmun calaa muslimin إلا بدليل لا معارض له فخلاصة ما ذكره أن الإمام مالك لما بلغه هذا الحديث روى في هذا المكان حديث ابن ابن شهاب ثم قواه بأثر أبي بكر وعمر لأن الحديث إذا عمل به الخلفاء بعده هذا مما يستدل به على أن هذا الحديث هو الذي عليه العمل لأنه لا يمكن أن يخفى العمل الذي استقرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفى على أبي بكر وعمر ثم ذكر أبو عمر آثارا في هذا قال أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن محمد بن نوفل رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك وروى أيضا عن نافع أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك وكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله واستدل على نصه بعمل الخليفتين بعده وهما لا يجوز أن يخفى عليهما ذلك النسخ في ذلك والله أعلم لكن النووي في شرح مسلم يقول ينبغي أن يسلك طريق الجمع بين الحديثين بدلا من النسخ لأن العمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما فقال يحمل النهي على الإنسان الذي لا يحترز فتبدو عورته وهو في المسجد هذا لا يجوز فالإنسان الذي يريد أن يستلقي wayadac ixdaa rijlayhi cala alukhraa yanbagii an yataxafada wayatanabbah licawratihi falaa tabduu cawratuhu linnaasi wahuwa fi lmasjid wayuxmalu xadiidu aljawaas cala alaamini min dalika faman kaana laabisan albisatan tamnachu min duhuuri cawratihi wa huwa mustalqin waadicin rijlayhi cala alukhraa فهذا لا بأس به لكن الإنسان الذي ليس لباسه بذاك ويخاف أن تبدو عورته فهذا لا يجوز له أن يستلقي ويفعل هذا فيقول الجمع أولى من النسخ مع أنه ليس هناك صيغة صريحة في النسخ وما دام أن الأمر كله إنما هو تخريج واجتهاد فالجمع أولى من الذهاب إلى النص نكتفي بهذا القدر هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه